alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin waa baabkii inaka laa tahdi man axbabta walakin allaha yahdi man yashaa masaa'ilkiisa maqsuudka baabka ayaa sheegaya aye inaad dusha ka sheegtid baa lagaa rabaa in kitaab ka akriyo lama rabo haye laa yamliku a ah. ah, laa yamliku liaxadi eh, laa yamliku lhidaayata liaxad ayb qala fihi masaa'il alulى tafsiru inaka laa tahdi man axbabta walakin allaha yahdi man yashaa tafsiirkeeduna hore ayuu inoo soo maray الثانiyu tafsiru qowlihi tacaalى ma kana lلnabiy wاladina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walow kanuu li qurba min bacdi ma tabayana lahm anahum asxaabu اljaxiim ma yaslixu lahm walaa ynbagii lahm an ystakfiruu lilmushrikiin macnaheedu waa uma banaana in mushrikiinta makfiro u dalbaan walow kaanuu aqraba الnaasi ilayhim haba ahaadaan dadka kuwa ugu dhow maadaama anahu maatuu calى gayri اlislaam maadaama ay gaalnimo ku dhinteen aلthaalidatu wahiya masalada saddexaad almasalatu masaladii wahiya alkubraa ee weyneyd waana tafsiru qul laa ilaha ilا اllah bikhilaafi maa waxay khilaafsan tahay tafsiirka laa ilaha illa wuxuu khilaafsan yahay shayga caleyhi isaga ay ku dul sugan yihiin man yaddaci lcilm kuwa cilmiga sheegta qaarkood markuu nebigu abu aalib ku leeyahay qul laa ilaha ila allah laa ilaha ila allahdan uu leeyahay ku qowl tafsiirkeed iyo macnaheedu waa ifraad اllahi bاlcibaada wa tarku cibaadati ma siwah ilaahay subxaana watacaala in cibaada lagu gaar yeelo ciddaan alla ahaynna cibaadadiisa la yska daayo caqiid ahaan iyo camal ahaan iyo qowl ahaanba waxaana taa caddaynaya kufaartu markay fahmeen laa ilaaha ilaa inaan ahayn mujarad qowl carabka laga yidhaahdo ee macnaheed uu yahay ilaahay oo qura caabuda waxaad caabudaysa oon oo dhanna cibaadadiisa dii diida lam yaquuluha may odhan laa ilaha ila allah haddii laa ilaha ilah macnaheedu yahay in afka un laga yidhaahdo laa ilaaha ila اlah dabeetana waxa la doonaya la sameeyo ismay hawleene qun yar bay iska odhan lahaayeen walihaada ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku sheegay laa ilaha ilaa macna ay tusinaysaa inuu yahay eh, cibaadat llahi wa tarku cibaadati gayri inay fahamsanaayeen ilaahay waa ka yidhi waxay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida in macbuudaadka o dhan mid qura laga dhigo caqiida ahaan iyo camal ahaan inuu macnaheedu saa yahay bay fahamsanaayen walihaada macnahaasi ayay inkireen anahum kaanuu ida qiila lahum laa ilaaha ila اllahu yastakbiruun qoladan la joogtay abu aalib laftooduna taa waa fahamsanaayeen markuu nebigu abu aalib ku yihi qul laa ilaha ila lah waxay yidhaha targabu can milati cabdilmualib waxay fahamsaneen laa ilaha illah macneed inuu yahay tarku milati cabdilmualib cabdulmualib miladiisii iyo diintiisii in laga tago cabdulmualib diintiisuna waxay ahayd cibaadatu gayr illah marka laa ilaha illah macneheedu waa tarku cibaadati gayr illah wa cibaadat اllahi waxdow inuu macnaheedu saa waa garanaya laakiin dad maanta cilmi sheeganaya ayaa odranaya laa ilaha illa macnaheedu waa laa khaaliqa ila اllah ama laa qaadira cala اlاkhtiraaci ila اllah oo odhanaya tawxiidkuba waa ilaahay rabbinimadiisa in la ictiqaado intaa haddii la ictiqaado qofku waa muwaxid walow cibaadaad ha u sameeyo cid aan ilaahay subxana watacaala ahayn oo afcaashaasi cibaadaba noqon mayso mar haddaanu la socon ictiqaad الrububiyati fi gayr اllah marka bkhilaafi ma caleyh man yadaci cilma wuxuu ishaarayaa mutakalimiinta yihi laa ilaha illa macnaheedu waa ina alilaha huwa alqaadir cala اlاkhtiraac anahu laa qaadira calى الاkhtiraaci wاliijaadi wاlibdaaci ila اllah kaasina waa tafsir baطila wey yaعnaa macna ahaan waa sax oo laa qaadira calى الاkhtiraaci ila اllah walaa khaaliqa ila اllah lakin laa ilaha ila اllah lagu fasiro sidaa ayaa baطila waxaa la mida tafsiirka ay tabliiqu ku fasiraan laa ilaha ila اllah isna tafsiirka mutakalimiinta kama foga waana tafsiir khilaafsan luqada carbeed macnaha ilaah uu ku leeyahay iyo macnaha lafdul ilah ugu soo arooray nusuusta alraabicatu ana aba jahlin abu jahl iyo waman macahu ciddaa la joogtay yacrifuuna way garanayeen muraad الnabiyi salى اllahu alيه wasalam nebigu wuxuu ule ujeedo ida qaala id qaala lirajul markuu ninka ku yidho abu aaliba qul laa ilaha ila اllah faqabax allahu ilaahay afool xumeeya man mid abu jahlin abu jahl aclamu minhu uu uga aqoon badayay biasli islaam asalka islaamka uga aqoon badayay aslu islaam oo ah towxiidka lama odrhan abu jahal mid uu ka muslimsan yahay abu jahl islaamnimo looma sugayo bal maata cala alkufri washirk maata mushrika masaladu waxay ku saabsan tahay mas'alada macrifada iyo aqoonta oo qof kale laa ilaha illa macnaheed waa laa khaaliqa ila اllah ama laa qaadira cala اlاkhtiraaci ila اllah abu jahl baa laa ilaha illa macnaheeda uga aqoon badnaa macnuhu waa intaas wey waa garteen muraadka nebigu kelmadan uula jeedaa inay tahay tarku maa kaanuu yacbuduunahu min duuni illah wixii ay caabudi jireen oo dhan inay ka tagaan walihaada bay abu aalib u diideen inuu kelmaddan yidhaahdo oo qaabka istifaamta inkaarigaa bay ugu diideen oo ah targabu can milati cabdilmualib marka taasi waxay daliil u tahay anahum aclamu biasli islaam min kaiiri man yantasibu ilayh wayadun ana macnaaha walmuraada biha ana allaha huwa alkhaaliqu alqaadiru cala اlاkhtirac alkhaamisatu jidduhu salى اllahu alيه wasalam nebiga dadaalkiisi iyo mubaalagatuhu xeel dheeraantiisi uu ku xeel dheeraaday fi islaami cami adeerkii inuu islaamo macanaa rasuulku dadaal badan buu ku bixiyey adeerkii abu aalib inuu muslim noqdo waxaana taa tusinaya mar walba diinta islaamka ayuu ugu yeedhayey fii tiili xayaati intuu noolaa oo dhan markay geeridu kusoo xaadirtayna kuma kaaftoomin dacwadii iyo yeedhmadii hore ee waa kan u yimi ee ku yihi yaa camu qul laa ilaaha ila اllah ta kale dacwaddan iyo yeedhmadan rasuulku waa ku celceliyey xaaladda abu aalib uu saka geerida waxa weeyaan ku dhowaaday oo markii uu nebigu ku yihi qul laa ilaha ila اllah kalimata uxaaja laka biha cinda allah ay ku yidhaahdeen atargab can milati cabdilmuطalib faacaada calayhi الnabiyu wa acaada mar kale ayuu haddana ku celiyey kulu hada wuxuu tusinayaa siduu rasuulku ugu dadaalay abu aalib inuu diinta islaamka soo galo towxiid uu ku dhinto ihtimaamka noocaasina wuxuu ku yimi lima liabi aalibin xaqin khaas xuquuq gaara oo uu lahaa abu aalib oo ay kow ka tahay qaraabatuhu min الnabiy alayh الsalaatu wasalaam inuu rasuulka adeerkii ah wadawduhu can الnabiy wa ximaayatuhu lahu iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu difaaci jiray aadna u ilaalin jiray asaadisatu masalada lixaad waa araddu waxaynu baaba ka faahiysana raddin la radiyo calaa man zacama qofka sheegtay islaama cabdilmualib cabdulmualib inuu muslim ahaa iyo wa aslaafi wa islaama aslaafi kuwii ka horeeyey islaamnimadooda waayo waxay yidhaahdeen atargabu can milati cabdilmualib marka milatu cabdilmualib inay khilaafsanayd waxaanuu nebigu abu aalib ugu yeedhaya taasi muujinaysa wa kadalika waxaa ku sugan alraddu calaa man zacama islaama abi aalib cidda sheegatay abu aalib inuu muslim ahaa ayaa baabkani u radinaya oo baabka waxaa ku sugan daliilu calaa ana aba aalib maata mushrikan kaafiran axaadiid badan baana taa tusisay marka xadiidulbaab laga yimaado waxaa ka mid a xadiidka ibnu cabaase muslim wariyey ahwanu ahli naari cadaaban abu aalib inuu ahlunaar abu aalib yahay ayuu xadiidkaasi caddeeyey laakiin ahlu naarka ehelkeeda runtaa ah oo ah mushrikiinta iyo kufaarta inuu isagu ugu cadaab fuda fudud yahay wahuwa muntacilu binacalayn yaqli minhumaa dimaagu laba kaboodoo naara baa loo xidhay oo kulaylkooda awgood maskaxdiisu ay karayso markaa shafaacadii nebigana cadaabka laga khafiifiyey waxaa la mid a ah xadiidka abi saciid ee bukhaariyo muslim ay wariyeen wuxuu sheegay inuu maqlay nebiga calayh isalaatu wasalaam oo agtiisa lagu soo hadal qaaday adeerkii abu aalib faqaala lacalahu tanfachu shafaacati yowma alqiyaama fayujcala fii daxbaaxin min annaar yablugu kacbayn waxaan rajaynayaa shafaacadaydu inay anfacdo maalinka qiyaame oo markaa la geliyo meel naarta kamid oo gaaban oo ilaa u gaadha waxa weeyaan e, kacbeynka u gaadha ilaa kuraamaha yaqli minhu dimaaqu waxaa la mida ma rawa bukhaariy muslim can cabaas ibn cabdilmualib qaala ya rasuul allah hal nafacta aba aalib shay rasuulka ilah abu aalib wax ma ku tartay buri fa inahu kaana yaxuutuka wayaqdabu lak waa ku difaaci jiray marka lagu dhibaateeyana arrintaa waa ka cadhoon jiray waa colaadin jiray cidda ku dhibaataysa qaala nacam huwa fi daxdaaxin min naar lowlaa ana lakana fi darki اlasfali min الnar xadiidkanna waa ku caddahay abu aalib inuu gaalnimo ku dhintay oo raawigu wuxuu yihi wa abaa an yaquula huwa calى milati cabdilmuطalib buuri milatu cabdilmuطalibna islaam iyo tawxiid maahayna kufriyo shirki ba ahe wuxuu yihi raawigu wa abaa an yaquula laa ilaha ilا اllah laa ilaha illa inuu ku dhawaaqo wuu diiday masaladan waxaa adiladaa ah khilaafay oo sheegay abu طaalib inuu islaamnimo ku dhintay bacdu raafida waxay yidhaahdeen maata musliman waxyaaba deliishadeen waxaa kamida ah xadiidka ibn cabaas ee ibnu isxaaq uu ku wariyey siiradiisa xadiidka markaa waxaa ku jirta qاaل فلmا تقاaرب من أbي طالب الموت qاaل نdر العabاس إليه يحرك شhaفتيه عabاaس ba أbو طالب xaggiisa egay isagoo dibnaar dhqاajinaya qاaل فأصغى إليهi بأdنihi dhegtiisu u dhoweeyo u dheg raariciyey qاaل فqاaل يا بنa أخي واللahi لqد qاaل أخي الكلمة التي أmrته أن يقuلha عabاas baa rasuulka ku yihi in walaalkayow walaalkay uu ihi kelmaddii aada amartay manaa anaa maqlayay qaala faqaala rasuulu llahi lama asmac waxyaaba ictimaadeen riwaayaddaasaa ka mida waana riwaaya gayru saxiixa oo ishtamalat asaaniiduha calaa majaahiil waxaa sanadkeeda ku jira rag majaahiila <clears throat> oo aalu alcabaas inay ka mid ahaayeen la sheegay cidda yihiin aan la garanayn waa talabaade waxay khilaafsan tahay riwaayaddani riwaayadka صaxiixa ee tilmaamaya inuu diiday laa ilaha illa inuu yidhaahdo ولهذا culimadu waa ضaciifiyeen sida xaafid iبن xaجaر فتح الbاrي العayني في cمدة الqاrي وkذلika <clears throat> صاaxiب تحفة الأحwdي waxaa kalay deliishadeen احتaجوا بأشعاaر <clears throat> أbي طالب alati yadharu fiiha ana musadiqu binabiyi sala اllah alay wasalam gabayo abu aalib uu ku dhawaaqay oo ay ka muuqato nebiga nebinimadiisa inuu rumaysnaa daliishigaasina waa hayru saxiix layskuma haysto abu aalib inuu nebinimada nebiga calayh isalaatu wasalaam rumaysnaa oo aanu been nebiga u tiirin jirin aanu beenin jirin run run waxaanuu sheegay in run ka yahayna ma beenin jirin lakin alislaam laa yahbut bimujarad الtasdiiq qofku صixat اlislaam inuu rumaysan yahay oo qura muslim ku noqon maayo gaalo badan baa rumaysan islaamku inuu diin saxa yahay oo dee kufrigu waa noocyo badan yihi oo kufrigu ma takdiib qura maaha noocyadiisa waxaa kamida kufru liba inuu iska kibriyo uu diido isagoo xaqnimadiisa arkaya marka islaamku qofku wuxuu muslim ku noqonaya biiclaani اlistislaami walidcaani waliltizaam inuu muujiyo inuu ilaahay u hogaansamay oo ilaahay subxaana watacaala uu mudcin lahu u noqday oo diintii islaamkana uu iltizaamay oo u aqbalay arrinka saddexaadee deliisho waxa hi istakfara lahu nabiyu alayh الsalatu asalaam walam yunha can اlistikfaari lahu ila xiina intashara istikfaar lmushrikiin nebigu ilaahay buu dembi dhaaf u weydiiyey bay yidhaahdeen abu aalib markii dambe ee dadku ay kaga daydeen ee ay badatay in mushrikiinta istikfaar loo dalba ayuun baa laga reebay arrintaasoo loo diiday riwaayaadka sariixe ku cad inuu nebigu ilaahay dembi dhaaf abu aalib u weydiiyey waa daciif sida riwaayadda camr bnu dinaar can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam ee طabarani iyo xaakim iyo ay wariyeen oo dee sanadkeeda inqiطaac baa ku jira shuduudna waa ku jira sida alxaakim fi lmustadrak waxa weyaan uu ku tilmaamay ta kale marka riwaayadda iyo aayadda la ysku xidho ma kaana linabiy waladiina aamanuu an yastakfiru lmushrikiin waxaabay daliil unoqonaysaaba abu aalib mushrik ah ayay daliil unoqonaysaa haddii ay sugnaato nebigu inuu istikfaar u dalbayna dee waa la nasakhay arrinta noocaasa abu aalib inuu istikfaar u dalbo waa loo diiday maxaa loogu diiday leannahu maata mushrika si aayaddu ishaarayso waxa kaloo ay yidhaahdeen difaacuhu can الnabiy waxmaayatuhu lahu baa u daliila difaacu nebiga difaacayuu ilaalinayay taa muran kuma jiro laakiin qof inuu nebiga difaaco ama diinulislaam ama muslimiinta taa ka dhalan mayso inuu yahay qof diinulislaam aqbalay oo galay nusrada iyo ximaayadu waxay u dhici kartaa xamiyatan wacasabiyatan qabyaalada awgeed ba udhici karta oo qof aydaan isku diin ahaynina gaali inuu kugu difaaco qabyaalad waxyaabaha taa muujinayana waxaa kamid a ah inuu diiday islaamnimadii inuu muujiyo raafida la yaab ma leh lakin waxaa la yaab leh in bacdu alashcariya almutaahiriin ay yidhaahdeen maata abu aalib musliman waxaanay ku saleeyeen madhabkooda fi liimaan alimaan cinda alashcariya se insha allah inu في شharc اcaqida اwasiya aynu ku sheegi doono waa mujarad tasdiiq waxaanay isku khilaafeen qofkan qalbiga ka rumeeyey inuu carabka kaga dhawaaqa miyay shardi u tahay iimaankiisa inuu akhiro ku intifaaco sida raajixiina agtooda waxa wey inaanay shardi ahayn oo adduunyada intuu joogay yaan laba siin axkaamtii muslimka laakiin aakhire inuu ku intifaacayo tasdiiqa aanu la socon annutqu bishahaadateyn marka waxa le abu aalib tasdiiqii qalbiga waa haysta annutqu bishahaadateynna iimaanka shardi uma aha bay leeyihin taasay ku salaynayaan asaabicatu kownuhu ahaa nebigu salى اlه alيه wasalam istakfara lahu mid istikfaar u dalbay falam yukfar lahu aan loo dembi dhaafin bal nuhiya can dalika arrintaa waa laga reebay daliil sariixa oo tilmaamaya nebigu inuu istikfaar u dalbay baabka laguma sheegin waxaa lagu sheegay nebigu inuu ballan qaaday laastakfirana laka maa lam unha canka lagana nahiyey arrintaas oo fanazla qowluhu tacala ma kana linabiy waladiina aamanuu an yastakfiruu lmushrikiin athaaminaةu madaratu asxaabi suu saaxiibada xunxuni dhibka ay ku leeyihin cala linsaani qofka oo diintiisa iyo dadnimadiisa iyo akhlaaqdiisaba saaxiibka xuni qofka dhibka uu ku leeyahy abu jahl iyo ciddii la joogtay abu aalib saaxiibadii bay ahaayeen saaxiibo xun baanay ahaayeen dhibaatada ay ku yeesheenna waxa weeye inay u diideen inuu laa ilaha ila allah idhaahdo oo isagoo iyaga ka xishoonayo ka mildhaabayo isle hadhow bay kugu caayi dooneen odhan dooneen inankii yaraa adeerka u ahaa buu raacay ayaa wixii xaqnimadiisa uu rumaysnaa inuu aqbalo uu diiday ataasicatu madaratu tacdiimi اlaslaaf dadkii hore weyneyntoodu dhibka ay leedahay iyo walakaabir iyo dadka kaa waaweyn marka calaa iطlaaqiha sheekhu ugama jeedo oo dadkii hore iyo dadka waaweyn iyo in la weyneeyaa waa min الشhaريcة walaysa mina man lam yuwaqir kabiirana waa kahi nebigu alayه الsلاatu wasalaam naga mid maaha kaayaga weynka aan weyneyn waina min إجlaal الlahi ikraama di shaybaة الmuslim waxaamil الqur'an waa ka nebigu alayه الsلاatu wasalaam sidaa yihi wuxuu ujeedaa sheekhu marka ay weyneyntoodu sababto in xaqii loo khilaafo taqliida lahum kudeesho iyaga lagu dayanayo iyo raacis iyaga la raacayo markaasay qofka dhib ku leeday inuu sheekhu sidaa ujeedana culimada tasriixisay shuraaxa kitaaba kamida waxaa ka mida sheekh ibn cuthaymiin raximah اllahu taعaalى wa hada laysa calى iطlaaqihi buri in la idhaha cid kastoo kaa horeysiye cid kastoo kaa weyn inaad weyneysaa dhib bay kugu leedahay calى iطlaaqihima fatacdiimuhum in kanuu ahla lidalika falaa yadur dadka kaa horeeyey kuwa kaa waaweyni haddii weyneynta ay mudan yihiin dee ku dhibi mayso taas bal huwa khayr weeye faaslaafuna min sadri hadi اluma laa shaka ana tacdiimahum wainzaalahum manaasilahum khayru laa darara fiih salafu hadihi اluma weyneyntooda iyo darajadooda in la dejiyo waa khayr dhib aan lahayn in kaana tacdiimu lakaabiri lima hum calayhi min alcilmi wasin falaysa fiihi madara dadka waaweyn ee muslimiinta dadooda iyo cilmigooda inaad ku weyneysaa iyaduna dhib ma leh wain kaana tacdiimu lima hum caleyhi min albail marka dhibka ay leedahay waa tan waa inaad baadilka awgii u weyneyso fahuwa dararun cadiim calaa diini lmara maala man yucadimu aba jahl liannahu sayidu ahli lwaadi tusaale ahaan qofka abujahl weyneynaya ee u weyneynaya reer maka odaygoodii inuu yahay wakadalika man yucadim cabdalmualib wagayrahu fahuwa dararun caleyh taasi dhib bay ku leedahay waxaa kaloo dadkii kaa horreeyey kuwa kaa waaweyn weyneyntoodu ay baaطil tahay dhibna ay kugu leedahay ida khaalafta liأjlihim alxaq aladi dala caleyh اkitaabu waالsuna xaqii kitaabka iyo sunuhu uu tusiyey markaad iyaga daraadood aada u khilaafto taana ilahay baa subxana wa tacaala kitaabkiisa inoogu sheegay oo mushrikiinta ku dhaleeceeyey inay markaa odhanayaan wakadalika ma arsalna min qablika fi qaryati min nadiiri ila qaala mutrafuuha ina wajadna aabaءana calى umati waina calى ahaarihim muqtaduun xaqii baa loo sheegay o loo caddeeyey markaasa waxay xaqa ku mucaaradaynayeen aabbayaashaya oo diin haystaanu soo gaadhnay raadkoodu in baanu guraynaa ka leexan mayno wa tacdiimu اlaslaaf wاlakaabir marka uu dararka leeyahy waa kaas alcashiratu istidlaal اjaahiliya ahlu ljaahiliya deliishagay deliishanayeen bidalika arrinkaas اjaahiliya waa alxaal alati kaana calayha الnaasu qabla اlislaam waa xaaladii dadku ay ku sugnaayeen islaamka horti aljaahiliya alcaama waa taas jaahiliya muqayada ayaa islaamka dhexdiisa dhici karta oo qofku dee haddii uu yeesho dhaqankii jaahiliyada wax ka mid ah waxaa la odhan karaa hadi minka jaahiliya hadi jaahiliyat minka siduu rasuulku ku yihi abudar markuu nin hooyadii ku dhaleeceeyey inaka mruun fika jaahiliya laakiin in jaahiliya caama lagu sheego waktiga oo dhan casriga oo dhan ama dadka casriga nool oo dhan sida sayid qطb iyo walaalkii maxamed qطb iyo ay aada u isticmaalaan jaahiliyat اqarn اcishiriin qarn اcishiriin jaahiliyadiisa buu yihi manaa qarn cishiriin gebigiisaba muxuu ka dhigay jaahiliya dadka nool iyo wixiisaba waa bail taas waana min asbaab الtakfir biاlbaطil asbaabta ay ka dhalato gaalaysiinta xaqdarada ah wey aljaahiliya markaa istidlaal jaahiliya ahli اjaahiliya waxaana jaahiliya loo yihi waa likahrati jahaalaatihim jahligooda aada u badnaa bidalika bay deliishanayeen ismulishaaro wuxuu noqonayaa tacdiimu alaslaaf walakaabir oo dadka waaweyn weyneyntooday ka dhigayeen daliil xaqa lagu khilaafo oo towxiidka looga tago walihaada abu jahal iyo ciddii la joogtay abu aalib weyneyntuu weyneynaya cabdulmualib iyo milladiisu makaanaday qalbigiisa ku lahayd ayay ka dhigeen daliil abu aalib ka hor istaagaya inuu laa ilaha illah ku dhawaaqo marka waatay culimadu ku sheegaan alxujat اlmalcuuna xujada iyo daliilka nacdalan ee la nacdalay oo in xaqa looga tago dadkana lagaga hor istaago inuu xaqu khilaafsan yahay maa kaana calayhi alaslaaf walaa kaabir dadii kaa ee kuwii kaa horreeyey xaaladdii ay ku sugnaayeen oo dadkii hore iyaga miisaan laga dhigo xaqa lagu miisaamayo xaqu hadduu waafaqa iyaga waa sax haddii kalena waa marduud sida saxdiina waa inuu xaqa oo ah wuxuu waxyigu tusiyey miisaanka noqdo oo dadkii hore iyo kuwa joogiyo kuwa dambaba aqwaashooda iyo mawaaqiftooda lagu miisaamo oo haddii aqwaashooda iyo mawaaqiftoodu ay waafaqdayo ictiqaadaadkoodu alxaq aladi dala caleyh alkitaabu wasunna ay noqoto mid sax hadday khilaaftana man camila camala laysa caleyh amruna fahuwa raddun in waxa weeyaan lagu dabaqo hada ma caleyh ahlu الsuna markuu sheegay sheikh اiسlاm iبnu taymiya fi اlcaqiida alwasitiya usuusha saddexda alkitaab waالsuna iyo manhaj الslf wuxuu yihi whm bhadihi اlusul الثalaaثة yazinuuna ma calayhi الnaas ahlu suna saddexdaa asal alkitaabu waالsuna wa ijmac الslf ayay ku miisaamaan waxay dadku ku dul sugan yihiin oo dhan oo caqaa'ida oo aqwaala oo afcaala oo mawaaqifa oo ihbaata oo nafyiya wixii waafaqa ayaa saxa oo ay aqbalaan wixii khilaafaana waa baطil way radiyaan wuxuu uhi sheekh sulaymaan bn cabd illaahi dakaraahu abu jahl iyo cabd llahi bn abi umaya waxay abu aalib xusuusiyeen alxujaة اlmalcuuna alati yatacalaqu biha almushrikuun min alawaliina wاlaakhiriin xujada nacdalan ee ay ku dhegaan ay qabsadaan mushrikiintii hore iyo kuwa dambaba wayaruduuna biha calى اrusul rususha iyo xaqii ay la yimaadeen ay ku radiyaan wa hiya taqliid اlaabaa wاlkubaraa xujada malcuunada ahi waa in lagu daydo aabbayaasha iyo kuwa waaweyn oo daraaddood xaqa loo khilaafo shubahadana qur-aanka waa lagu sheegay sidaynu akrinay qaala mutrafuha ina wajadna aabana calى umati waina calى ahaarihim muqtaduun alxaadiyata cashara ashaahidu waxaa baabkan fawaaiddiisa ka mida oo masaa-ishiisa ka mida ashaahidu markhaatigii u markhaatiyaa likowni lacmaali acmaashu inay tahay bilkhawaatim muctabara bilkhawaatim khaatimada iyo gebagabada mid loo egayo lannu low qaalaha hadduu abu aalib odhan lahaa laa ilaaha ila اllah lanafcatu way anfici lahayd wainama alacmaalu bilkhawaatim macnaheedu waa salaaxuha wa fasaaduha wa qabuuluha wa cadamuhu bixasabi اlkhaatima acmaashu inay hagaagto iyo inay xumaato in la aqbalay in la aqbali waayo khaatimada iyo gebagabada ayaa loo eegaya liqowlihi calayh الsalaatu wasalaam uu yihi ina alcabda layacmalu camala ahli الnar wainahu min ahli اljana wayacmalu camala ahli اljana wainahu min ahli الnar wainama alacmaalu biاlkhawaatim wa xadiidu sahl ibni sacd bukhaari uu ku wariyey saxiixiisa macnihiisuna waxa weeye sida uu sheegay ibnu baطaal fi sharxi الbukhaari can ilmuhallab isagoo ka wariyey huwa xukm اllahi fi cibaadihi fi اlkhayr wالshar inama acmaalu biاlkhawaatim waxaa loo jeedaa xukumka ilaahay ee addoomihiisa khayr iyo shar uu ku xukumayaa waa khaatimada mid loo egayo fayakfiru alkufra wa acmaalahu bikalimati اlxaqi yaquluha alcabdu qabla اlmowt qabla almucaayana limalaa'ikati اlcadaab wakadalika yuxbiطu camala اlmuؤmin ama yaxbiطu camalu اlmuؤmin ida khutima lahu biاlkufr marka abu aalib hadduu kelmadan odhan lahaa isagoo ku jira fi akhiri cumri fi khaatimati xayaati way anfici lahay bidaliili qowli nabiy ashhadu laka biha cinda allah ama uxaaju laka biha cinda allah marka maadaama alacmaal ay tahay bilkhawatiim qofka muslimkaa waxaa la gudboon inuu ilaahay in badan weydiisto xusna alkhaatima inuu ilahay khaatimada u wanaajiyo in badanna ilaahay subxana wa tacaala inuu ka baryo inuu xaqa ku sugo xataa yalqa allah ilaa uu ilaahay ka hortegayo walihaada ba caaisha radi allahu canha waxay sheegtay ducada nebiga u badan inay ahayd allahuma ya muqaliba alquluub habit quluubana calaa diinik ilaahayow quluubtaadaa rugrugee quluubtayada diintaada ku sug sidaasoo kale qofka muslimkaahi waa inuu ku dadaalo asbaabta ilaahay addoonka khaatimada ugu hagaajiyo iskana ilaaliyo asbaabta addoonka khaatimada ka xumaysa asbaabu xusnu اkhaatima waxaa ka mida towxiidka khaaliska ah qofku inuu mukhlis yahay fii jamiici aqwaalihi wa afcaalihi wa axwaalihi waxaa kaloo ka mida طaacaة اllahi fi الsiri wاlcalaaniya markuu dadka u muuqdiyo marka uu ka qarsoon yahayba addoon ilaahay ka baqayo xaggiisa iska eegaya oo ilaahay adeecaya inuu noqdo asbaabu suu اkhaatima waxaa ka mida almudaawamatu calى اlmacaasi inuu addoonku macaasida daa'imo oo u caadaysto walihaada cabdulcaziiz ibn abi rawaad sida ibnu rajab uu ku sheegay kitaabkiisa jaamic culum alxikam ayaa waxa uu dul joogay nin nafbaxaya ninkii baa lagu yihi ya fulan qul laa ilaha ila اllah hebelow laa ilaha ila اllah dheh markaasuu yihi ana kaafirun biha laa ilaha ila اllah buu ujeeda cabdulcaziiz raximah llahu tacaala wuxuu yihi ninkani muxuu samayn jiray bal xaalkiisa dib ugu noqda sdan kaana mudmina khamrin mid khamriga cabistiisa caadeysta ayuu ahaa qaal itaquu almacaasi fainnahaa hiya alatii awqacatu war macaasida iska ilaaliya hadday idinka dhacdaana aad joogteenine ilaahay uga toobad keena si dhaqsoo deg dega iyadaa addoonkan xaaladan kaday oo inuu isagoo adduunyadii ka sii socdo oo khaatimadii noloshiisa maraya kufriyo oo laa ilaaha ila اllah markii la yihi yidhaahdo ana kaafirun biha macaasidaasi uu mudminka ku noqday caadaystaha ku noqday baa sababtay marka ilaahay subxaana watacaala macaasida uga toobad keen oo ka mid noqo kuwa jannada ku guuleysanaya ee sifaadka ilaahay ku ammaanay uu ku daray walam yusiruu calaa maa facalu wahum yaclamuun alisraar cala almacsiya waa khaiir inay macsiya kaa dhacda waa halis waxaa kasii halisaysan alisraaru calayha inay macsiya kaa dhacdo markiibaad ka toobad keentaa waa khayr arrinta noocaasi ahy athaaniyata cashara ataamul fiirsashada loo fiirsado fii kibari hadihi shubha shubhadan weynideeda haadihi ismulishaaro wuxuu noqonayaa shubhadii ahayd tacdiimu اlaslaaf walakaabiri wاlaabaa ay ku weyneyd fii quluubi اdaaliin ay ku weyn tahay fii quluubi الdaaliin kuwa lunsan quluubtooda ay ku weyn tahay lanna fi lqisati maxaa yeelay qisadan waxaa ku jira annahum iyagu lam yujaadiluuhu rasuulka inaanay kula doodin oo aanay xujo ka dhigan ilaa biha iyada mooyaane rasuulka calayh isalaatu wasalaam maxay kula doodeen oo xujo qowlkiisa ay kaga hortageen ay ka dhigeen hadi اxuja اmalcuuna atargabu can milati cabdilmuطalib wax kale may sheegin markuu nebigu yihaa qul laa ilaha ila اllahba iyaguna intaasun bay ku celinayiin atargabu can milati cabdilmuطalib marka xujadaa ah taqliid اlaabaa walaakaabir xataa fi mukhaalafati اlxaq in aabbayaashiiyo kuwii waaweynaaye kuwii kaa horeeyey iyaga un lagu daydo oo daraaddood xaqa loo khilaafo quluubtooda aada bay ugu weyneyd anahum lam yujaadiluu rasuula kulamay doodin ilaa biha iyada mooyaane xujo kale may ka horgeyn maca mubaalagati iyadoo lala qabo nebiga sala الlaه alay wasalam ku-xeel dheeraanshihiisa uu ku xeel dheeraaday in adeerkii uu islaabo iyo wa takriiri ku-celcelintiisa faliajli cadamatiha weynideeda awgeed xujadaasi ay qulubtooda ku weyneed wa wuduuxiha iyo caddaanteeda cindumay ay cadday oo iyagu uba haysteenba inay tahay acdamu xuja wa awdaxuha wa abyanuha iqtasaruu calayha iyada ayay ku gaabsadeen weliba akhraju lkalaam makraj اlistifhaam wa targabu can milati cabdilmuطalib istifhaamtana waa istifhaam inkaari ah mubaalaga fi linkaar waxay aada ugu xeel dheeraanayeen diidmada ay diidan yihin abu aalib inuu idhaha laa ilaha ila اllah markaa taas waxay tusinaysaa arrintaasi say quluubtooda aada ugu weynay mushrikiintaa horeo qura maaha dad badan oo islaamka ku abtirsado munxarifiin ayuu xaalkoodu sidaa yihi oo alxuja alwaxiida oo ahlulxaqa ay la hortaagayiin ay tahay sidaas ka soo gaadhnay aabbayaashayo waa nafsu xataa alkalimaat waalalfaad waa ereyada laftoodii ay isticmaalayeen ahlulbailkii hore xataa macnaha qura iskumay waafaqin xataa alfaadii ereyada isku waafaqeen waxaa iyaduna la mid ah qofku inuu yidhaahdo culimada yada saasaanu ka soo gaadhin culimo aabbayaal akaabir midna qowlkiisu xujo maaha laysa qowlu axadi xujata fi diin illah alxujatu waa kitaabu اllah wa sunatu rasuuli اllah xataa sheekhaaga aladii callamak marka xujo iyo daliil lagu sheego kuma banaana inaad qowlkiisa iyo mawaaqiftiisa xujada iyo daliilka aad ka horgeyso haddaad daliilka dood ka qabto dood cilmiya ka horkeen keen tusaale waxaa tiraa daliilkani waa daciif ama istidlaalkaagu waa khalad oo macanihiisu sidaa maaha ama daliilkan daliilkaa kale ayaa caaridaya saasaana loo jamcinaya lakin mujarad sheekaygu siduu yihi ayuu khilaafsan yahay haadihi hiya alxujaة اlmalcuuna xujadii nacdal nacdalnayd weeyaan taasi fircoon iyo mushrikiintaba ilaahay uu ka sheegay oo maa baalu lquruuni اlأulى markuu nabiy llaahi muuse tawxiidka iyo ilaahay oo qura in la caabudo fircoon u sheegay fircoon o sidanaad sheegaysaa muuse sidanaad sheegaysaa hadday sax tahay quruuntii hore oo dhan arrinkooda muxuu noqonaya ma waxaad leedahay anigaa saxan waktigan dambe imi kuwii iga horeeyey oo dhan ee iga waaweyna oo dhamina waa khaldayin hadihi hiya xujaة almalcuuna xujaة fircawn wa xujaة اlmushrikiin wاlquburiyiin faxdarha baaraka اllahu fik allahu aclam slى اllahu عalى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi أجmaعin